بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب التخصيص في الشرط وحباب يهي التخصيص إن wax lagu khasiso oo cumumaadka lagu khasiso fi sharti shardiga in wax lagu khasiso soo marnay haddii shardiga iyo istithnaha iyo sifada inuu sheekhu baab gunti doono uu soo noo soo sheegay imaamku wuxuu waclam waxaad ogaataa ana sharta shardiga hadeed tacriifaadkiisa iyo waxaas badbadanaya hadda sheekhu mana gelahayo annaguna hadda ma sii gelayno iyo qaybihiisa shardiga waxaa loo qaybiyaa shardi eh, sharciya shardi eh, luqawiya shardi caqliya shardi jacaliya waxyaalahaasaa loo qaybiya afartaas baa loo qaybiya eh, hadda laakiin asaga wuxuu sheegi doonaa shiraas halkan wuxuu tilmaami doonaa shardi sharciya iyo shardi luqawiya labadaasuu shaari doonaa ayb wuxuu ku yidhi waclam waxaad ogaataa anna sharda shardigu ma shay baa weeye laa yasixu uusan asaxaynin almashruuطu kii loo shardiyey ilaa bihi asaga moogoy wixii loo shardiyey waxaa weye shardigu waa wii loo aan la helaynin wii loo shardiyen asaga lehela moogoy oo salaadii haddii tahaaro loo shardiyey salaad ma asaxaysa lamana helahaya ilaa biwujuudi shari wahuwa ahaaro ay waclam ana shara waxaa weeye ma shay weeye laa yasixuusan asaxaynin oon la tirsanayn weeye almashruuطu kii loo shardiyey ilaa bihi asaga mooge isagaas mooge wax kale kuma asaxayo wey wixii waqad waa sugnaada waqad abata waa sugnaaday weye daalika oo shardiga bidaliili munfasil waa ku sugnaadaa wey waqad waa sugnaaday wey daalika oo shardiga bidaliili munfasil waa ku sugnaadaa wey waa shardi sharciya shardigu sharci hadduu yahay yatsu bidaliili munfasil wey waxaan laga hadlay hadda oo daliilka ar waa shardiga sharcigahay la socda haku qaldamineen qad wuu sugnaaday weeye daalika kaas oo shardi sharciga waa sugnaaday bidaliili munfasil buu ku sugnaanhayaa ayb ayib kaاshtiraaط اqudrati weeye fi اcibaadaat kaاshtiraaطi ka shardintoo kale weeye alqudrata karitaan iyo awood iyo tabar loo iyo istidaaco loo shardiyo fi اcibaadaati cibaadaadka wey inaad salaadii tukan karto inaad soonka soomi karto inaad xajin karto inaad jihaadi karto inaad howlahaas awoodaaday ku xiran tahay awoodda inaad biyihii isticmaali karto hadday qabow yihiin day kugu qabo isticmaali karin waxaas wax laga hadlayo marka waa inaad karto sidaa daraaddeed buu ku yidhi soo moodin fainahu habata biqowlihi wuxuu ku yidhi laa yukalifu lahu nafsan ilaa wascaha kaاshtiraaط اqudrati fi اcibaadaat wuxuu ku sugnaaday in cibaadaadka qudro iyo awood loo shardiyo kaqowlihi tacaalى laa yukalif lahu nafsa ilaa wasca ilahay naf ma kalifo waxna ma saaro mas-uuliyadda ma saaro ilaa biwasca waxay awooda mooge ayb marka tusaalean hadii lagu yihah waaqimu الsalaa wasalu salaata haddii meel lagu yiraahdo hadda salaaddii tukadaa lagu yidhi laakiin ma shardi bay ku xidhan taha ha oo maxay tahay idaa qumtum ilى الsalaati faqsiluu wujuhakum meel kala lagu sheego hada huwa shardi sharci shardi sharci marka waa munfasil midba meel baa lagu sheegi karaa nusuusta axaadiista aayaadka qur-aanka midba meel buu ku imaanaya taasu marka intaa ku ishaara washtiraadi ahaarati ahaaradii loo shardiya fi salaati salaada loo shardiyo fainahu habata biqowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtu ila salaati faqsiluu wujuuhakum taasu ku sugnaaday ayb labada marka kashtiraad اlqudrati fi cibaadadna wuu kuu sheegay miaal saaxib alxaashiya fadani waa kuu sheegay ahaarada salaada loo shardiyana wuu kuu sheegay waqad dakhala waa galay weye aalika waqad dakhala waa gala daalika oo shardiga waa galay weye fii dakarnaahu wixii aan sheegnay oo min takhsiis alcumuum buu galay shardiga sharciga wuxuu ku jiraa waa shardiga sharciga waa munfasil wuxuuna galay he almukhasisaat almunfasila munfasila lanno salaadiina meel baa lagu sheegi he طaharadayna meel baa lagu sheegayaa sekadii meel baa lagu sheegayaa nisaabkeedii iyo qadarkaad bixin lahayd meel baa lagu sheegay xadiis baa lagu sheegayaa xajki meel baa lagu sheegi shuruudis meel baa lagu sheegi wey marka waa kala duwan yihin wey marka waqad dakhala dalika oo shardi sharciga waa galay wey shardi wey shardi sharciga فيma dakarnaahu wixi aan sheegnay nusuustii soomaanan soonin almukhasisaat munfasila sooma soo hormarin tiibuu galay buu ku yihi فيma dakarnaahu wixi aan sheegnay oo min takhsiis الcumuum cumuumka in la khasisaya buu galay taa warkeed marka waa nadaayo wey hadda waa un iska ishaaro wey ujeedadu laakin waa tana waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa mutasila biاlkalaami soo ma jeedid hada huwa shar maxaa la yihahdaa sharci oo halkan hadda looga hadlahayo luqawi cafwa shardi luqawi oo in iyo wixii la ahaa halka looga hadlahaya waa kana qad yakuunu hadalka shardigu mutasila mid la xiriira bilkalaami hadalka midka la xiriira waana kana midka meesha looga hadlahayo wadaalika shardiguna wadaalika oo shardiga qad yakuunu ahaada la arkaa bilafdi sharin lafdigii shardiga loo isticmaali jiray alfaadii shardiga loo isticmaali jiro in iyo man iyo taqaanay Eh, inuu noqdaa laga yaabaa ka qowlihi tacaala weeye faman lam yajid qofkaan helin qoor inuu xoreeyo facalayhi wey markaas waxaad useedahay fasiyaamu facalayhi waxaad ahay siyaamu inuu soomo shahrayni mutataabicayn laba biloodoo israa wey min qabla an yatamaasa intuusan islaanti taaban faman lam yastatic qofkaan karin oo awoodin inuu eh, laba bilood soomo faicaamu sitiina miskiina marka hadda maxaa la isticmaalay lafti waxaa la isticmaalay man baa la isticmaala faman baa la isticmaala haddana faman baa la yihi istidaacadii icaamka loo isticmaalay marka lafdu shardi baa la isticmaala man oo alfaadda loo isticmaalo shardiga w shardi luqawiy w waqad yakuunu inuu ahaada la arkaa bilafdi haayati lafdi haayo iyo yool meeshii ugu dambeysay inuu kale haayada loo isticmaalana waa la arkaa haayadu de waa yoolkii nihaayada ka qowlihi tacaala oo kale weeye xataa yucdu ljizyata can yadin gaalada xabadda iyo dagaalku uu ku soconhayaa weeye ahlulkitaabkii xataa yucطuu intay ka dhiibahayaan weeye aljizyata gabaro iyo koodhi intay ka bixinahayaan weeye can yadin weliba gacanna ay ka dhiibahayaan ah, inay dhahaan maaha xaggaas ka qaado xaggay taalla qaado maaha keen adugu soo keen gacantaada ku wada aduu ruclaynahaya inaad gacanta saa u dhiibto dulayna weli madax laaleen la raba laakiin xaggaa ka qaata haddayna dhahaan anagu inaan qaadano sida masaakin wax la siinaya maaha waa ina iyagu keenaan iyagu xamaalaya dhabarkooda gacanta ku wada oo laalaadinaya waa ina keenaan way canyadii saasa laga wada ayib marka hadda waa ujeedaa intay ka bixinayan shardigu waxaa weeye oo xabadda laga daynahayo oo nabadgelyadoo la aqbalahaya waa inta ay jisyada ka bixinayaan hadday jisye bixin waayaan he shardi meesha waxaan ka foghalnay ah xabadda inay ku soconaysa sheekhuna sharxay wixii wayajuus waxaa bannaan takhsiisu in lagu khasiiso wayajuusu takhsiisu اlxukmi biاljamiic de wayajuusu waxaa bannaan takhsiisu اljamiic shardiga anwaacdiisa o dhan ila hadda lafdi shardi iyo lafdi qaayo kuu soo sheega ma soo maaha kuwaas oo dhan in wax lagu khasiso waa bannaan tahay wayajuusu waxaa bannaan takhsiisu اlxukmi xukunka in lagu khasiso xukunka caamkaa biاljamiici bijamiici anwaaci shardigu anwaaci shardiga oo dhan alfaadu wuxuu ku yimaado o dhan cumuumkaa ku khasisaysaa waa iska dhibiri culeyskuma jir midkan fayakuunu wuu ahaanahayaa buu ku yidhi asiyaamu oo aayaddii hore lagu sheegay liman qof buu u ahaanahayaa lam yejid aan helin araqabata qooruu xoreeya ama maba helinba ama maba awoodaba dhaqaaleedii ma haysto shardigaasaa marka asaga ku xiran oo uma gudbi karo weeye meel kale allahuma inuu raqabadii waayo ama lacagtii ama iyadii waayo moogiye soon iyo meel kale iyo itcaam iyo midnama si aadi karo si aadi karo ayib walqatlu qatligiiyo dilkiina waa waa waa soconahayaa weeye oo isaguna dushiisu ahaanahayaa fii man duul wey lam yuaddi aan gudanin oon bixin aljisyata jisyadii iyo kabaradii iyo goodhi maxaa la yidhaahdaa wixii layska rabay xoolihii layska rabay qofka aan bixinin jisyadii isagana dagaalka ku soconaya marka nusuustaaso dhan waa laga fahmay waa iska dhibyariya faslu macnaheed waxaa weeye anwaacu shardi oo dhan cumuumaadka ku khasisaysaa anwaacu shardi oo dhan iyo alfaadda shardi ku timaado o dhan cumuumka ku khasisaysaa فصل ويجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ ويجوز أن يتأخر كما يجوز في الاستثناء ولذلك لم يفرق بين قوله أنت طالق إن دخلت دار وبين قوله إن دخلت دار فأنت طالق ويجوز وحابنا أن يتقدم وحكاها الله لفظك شرطك كلمة الشرطك أو اللغة العربية الفاظ الله استعماله waxaa dhici karta sidii aan ku soo marnayba kutubtii horeba ama ku qornaydba waraqaadkaba lafdiga shardigu awalka inuu dhaco intu inay dhaca tusaale ahaan mantu inay awalka dhac waa dhici kartaa waxaa kaloo dhici karta bartanka inay dhacdo meelaha ugu dambeya inay dhacdana waa dhici kartaa ayib ugu dambeya inay dhacdo يجوز waxaa banaan in yataqadama shardu shardigu inuu hormaro fi lafdi xagga lafdiga iyo jumlada inuu hormaro horay dhaco waa dhici kartaa wayajuusu waxaa banaan in yataakhara inuu dib dhaco kama yajuusu fi listinaa istinai soo maanan soo marin ilaa zaydan jaa tulaaba soo shala maanan soo marin waa ti oo kale wey in baad ayana horta dhigi kartaa gadaal baad dhigi kartaa waa banaan tahay kama يجuز في الاستثناء ولهذا sidaa daraadeed ayaan lam يفرق aan la kala geynin weye بينa qowlihi ee qowل القائل weye ولهذا lm ولهذا sidaa daraadeed lam يفرق aan la kala geynin oon أحكام lagu kala geynay isku mid laga soo qaaday wey بينa qowlihi qowل القائل kii dhahayey anti islaantiisi buu la hadlay wuxuu ku yidhi anti anta haddaan dhahno he meesha waxaa ka soo baxaysa sharciga reer galbeedka oo ah inay islaamta ku furi karto Ah, iyo xeerka qoyska balaaga ka soo baxaysa marka anti waa in la yihahda <laughs> dad laakiin anta tiraahdo e eh, ninkaa furan wey ninkii baa tegey wey anti adigu islaanya taaliqun waa furan tahay weeye goorma in dakhalti daara maxaa la yidhaahdaa daarta haddaad gasho wey guriga haddaad gasho waxaa weeye waad furan tahay wey marka hadda waad ujeedaa intii wuxuu dhacay kelmada bartankeedii hadalka laguma bilaaba anti aaliq baa laga bilaaba hadalkiio inta dakalti daar jumladiina shardayna gadaal baa la geeyo iyo wa bayna qowlihi oraadiisa uu dhahayey in dakhalti daara fa anti aaliq hadda soo ma jeedo uu ku bilaabo in dakhalti baa lagu bilaaba marka waa isku mid xukunku waa isku mid wax kala qaadisa ma jiro wey xuruufta meeshaad dhigtaba fasl waidaa tacaqaba shardu shardigu hadduu hadda wuxuu rabaa inuu ka hadlo shardigu hadduu jumlooyin badan baad sheegtay markaad afar shan jumlo sheegtay yaa shardi ku xirta shardigan yuu unoqonhayaa sida istaniy o kale istani soomaanan soo marin xagge u noqonhayaa shardiguna waa la mida la soco ma midda ku dhegan buu unoqonhayaa ma labada ku xigta ma saddexda ku xigta mise adila la fiirinahaya waa la kala saarsaaraya taasaa laga hadlaya wuxuu yii waidaa tacaqaba shardu shardigu hadduu cirbiyo oo dhaco jumlan jumlooyin buu dhacay weeye jumla dabadoodu dhacay rajaca wuxuu unoqonaya ilaa jamiiciha dhammaanteed oo unoqonhayaa kamaa qulnaa fi listinaa istinihiiba saan soo niri dhammaan waa u wada noqonhayaa dhammaanteed waa wada noqonhaya wax badanoo udhexeeya ma jiro shardiga istinaha wey markaad xataa hadlayso wax badanoo udhexeeya istinaha ma jiro wey ma jiro ma jiro wey uqtulu lmushrikiina baad odhanaysaa ilaa an yatuubu baad odhanaysaa waxaad kaloo odhan kartaa maxaa leeya ilaa an in yatuubu oo anta maanaa xuruufta waad isticmaali karta labada waa isku mid wey dhinac kasta waad isticmaali kartaa meesha isnaha ku xumdatay shardigina waa gelin kartaa labadu labaduba waa caddayn iyo wax soo reebid wey labaduba wax caddayn wax soo reebid walihaada sidaa daraaddeed buuya idaa qaala hadduu yidhaahdo qaailin baa wuxuu yidhi imra'atii aniga xaaskaygu aaliqun way furan tahay buu yidhi wa cabdii aniga addoonkaygana xurun waa xor buu yidhi in allahu tacaala ilaahay hadduu doono lam tuallaq ma furmayso almar'atu haweenaydii walam yactiq man xorooba alcabdu addoonkiina ma xoroobayo labadii ma xoroobahayaan ayb masale fiqia oo dhib badan ayuu wadaadku halkan ku sheegay masale masale laysku hayo bayna aselaf walmutaakhiriin eh, iyo madaahib intaba waa laysku hayo lagu kala jabay aطalaaqu اlmucalaq bilmashii'ati اllahi caza wajal ma dhacaya mise ma dhacahayo selafkuna isku khilaafeen a'imaduna iyo intaas madaahibtuna intaas la kala safan eh, qolo waxay qabaan culammada inuu dhacayo qolna waxay qabaan inuusan dhacaynin inuusan dhacaynin walcilmu cind allah waxaad moodaa inuu xoog badan tahay sidaan hadda uu shiraasi marahayo oo shaaficiyada iyo axnaafta iyo ay qabaan iyo culammadana selafka inuusan dhacaynin maalikiyada iyo xanaabilada Eh, axmed weliba riwaayaad buu ka waxay qabaan inuu dhacahayo dalaaq waa dhacahayaa bay leeyihin ayb dalaaq waa dhacay marka shaaficiyada iyo cidda la socotay salafiga ka horreysa waxay leeyihiin eh, mashiicada waxaa lagu xiray haddee ma shay weli maba dhicinba shay weli ma dhicinba shay aan weli marka dhicin see loo leeyay waa dhacay ah, shaygi waa mashiica lagu xiray waa mucallaq wey shaygi marka shaygi waan dhacay inaan dhahno waxay leeyihin dood bay ka qabaan qolada kalena waxay leeyihin maya waa dhacaya talaaq afkiisaba hadduu ka soo baxay waa dhacaya ayb lakin waxaa iila qosol badnaa intaa masaladaas akrinayay ninka la yidhaahdo mxuu ahaa eh, shawkani shawkani kitaabkiisa la yidhaahdo eh, sayl jaraar almutadafiq fi xadaaqi eh, اlashaar kitaabkiisaas wuxuu yidhaahdaa dalaaqa mucalaqa bilmashiica waxaa weeye waan fiirinaynaa waa kan baaraan degaynaa hadduu yahay mashiicada ilahi miya anigu ogaan karnaa hadda islaantan haddii lagu yidhi anta taaliq islaanti le insha allah ilaahay inuu talaaqeeda doonay iyo inuusan doonin annagu xagee ku ogaanaynaa musa anagu ogaan karna ilaahay doonis iyo raalnimis miya anagu ogaan karna ma ogaan karna wey marka wuxuu yidhi waan fiirinaynaa hadday gabadhaanu tahay gabar muطeeca oo sawjkeeda adeecaysa isaguna xaqeeda uu gudanayo reerku nabad yahay barwaaqo yahay xaaladdu ay degan tahay dalaaqa noocaasa lam yasha ilah caza wajal ilahi ma durin waana baatil gabadhaasun ma furmayso marka waa garateen soo maa meeshaan fiirinayna reerkan daraasaynayna haddii wuxuu yidhi gabarh mid inkaar qabta tahay oo wadaadka maxaa la yidhaha dhibtay ay tahay ama asagu inkaar qabayoo gabadha uu dhibay oo reerkaan meeshan mushkila balaa ka taagan tahay haada alaaq sha allahu caza wajal fur gabadha ah, laguna kala tago meesha manaa waa hawl oo ku farca annagu marka reerkaan fiirayna reerku hadduu nabadgelya barwaaqo yahay in reerkaa la dumiyo oo la burburiyo oo reerkaa la fidneeyo ilaahay ma doonin mana rabo muslimiintuna diintuna ma rabto reerka hal hayo waa nabadgelyo hadday reer maxaali meesha balaaya ka jirtana hadda ilaahay waa doonay waxa weeye kala taga wey orda meesha kala taga marka hawshaan fiirinayna almuhim talaaqa mucallaqa waxay leeyihin wadaadadu ta'kiid wadaadada diidan oo hadda sida shiraays u maroo kale ma dhacayale waxay leeyihiin eh, waxaa loola jeedaa mashiicada waa tacliiq iyo ta'kiid wey baa loola jeedaa ee loolama jeedo jasmiga wadaadada waa diidan yihin almuhim kutubta ka muraajacay ala marka waa ujeedaa maashan hadda maxaa weeye wuxuu u noqday hadalkii uu yidhi imraati aaliq yii waa cabdi xorun uu yidhi kabacdina insha allah uu yidhi inshow keliya kurti wuxuu unoqonayaa labada jumlo waa unoqonaya labada jumlaba waa unoqonaya lam tuطalaq mar'atu walam yactiqi cabdu faslu فأما إذا دخل الشرط شرط هدو قالوا في بعض الجملة المذكورة دون بعض لم يرجع الشرط إلا إلى المذكورة هدو تم حكاها الله يسي استطيني لفت قيدي وي شرط بقى وحو قالي هل جملة جملة دون معاني بضم بيوضتها سوما نصور شرط استطينا تساس ما نصومر ها هو صومر marka haddii hal jumlo oo macaani badan xambaarsan aad ku xirto shardi aad ku xirto shardigii qaar buu u noqonaya qaarna uma noqonahayo marka haddii shardigii qaar u noqonay qaarna u noqonayn daliil baa ku tusahayo asalku waxay shardigu inu wada noqdo alaysa kadalika laakiin adila hadday ku tuso inuusan qaar u noqonayn qaarna u noqonayn de waa inaad ku camal fasho wey faama idaa dakhala shardu shardigu hadduu galo في بعض الجملة في بعض الجمل المذكورة جملooyin la sheegay qaybo ka miduu gala duuna bacdin qaybta kale sokadeeda wey lam yarjicu noqon mahayo ashardu u noqon mahayo weeye ilaa ila almadkuurati middaa uun la sheegay oo shardigu lagu sheegay moogi inuu noqonahaye kuwa kaleo dhan jumalka kale geli maayo jumladaa shardiga lagu sheegay oo lagu dhejiyey unbuu unoqonaya laakiin jumalka kaleo iyada ka agdhow oo ama ka horeeya ama ka dambay dhinacyada ka xiga u noqon maayo lam yarjic ma noqonaya ashardu weeye ila ila almadkuurati midda la xusay jumladamakuura aljumla almadkuura jumlada la sheego la xusay waxna noqon maayo tusaale ku caddaanaysaa wadalika mila qowlihi tacaala weeye askinuhuna min xaysu sakantum min wujdikum haweenkii dejiya waale min xaysu eh, sakantum meesha idinkaa degtaan min wujdikum wascikum wa taaqatikum ah, meeshaa dejiya wey ilaa qowlihi tacaala laga gaaro wa in kunna hadday yihiin dumarka ulaati xamlin kuwa uur saaxiiba faanfiquu calayhina biila oo mamaa la yihahda nafaqa siiya nafaqa siiya quud siiya marka waa ujeeda hadda shardiga xaggee lagu xidhay askinuuna min xaysu sakad min wujdikum tag la yidhi iyo haddana waxaa la daba dhigay wain kunna ulaati xamlin faanfiquu calayhina intan hadda marka waa in kunna xaggee u noqonaysaa jumladaas dhanoo askinuhuna iyo meelahaaso dhan uma noqonayso halkusaas u noqon mayso jumalkaa waas u noqon mayse xamliga basi u noqonaysa waa in kunna ulaati xamlin intaasa lagu xidhayaa fa sharata allahu alla waa shardiyey weeye alxamla xamliga ayuu shardiyey u shardiyey filinfaaqi in la quudiyo wey haweenayda uurka leh ayaa la yidhaha ha la quudiyo weeye oo maxaa dhacay haweenaydan aday maxaa la yidhaha uurkeeda aduu kuu kiraysan yahay wey ilmahan meesha ku jira ee guri aad kiraysatoo quful aad saaratay marka kirada alaabta hadday kugu xaraysan tahay bixi wey islaantan caloosheeda aday kuu buuxdaa hadday golmarantahay carrada mari lahayd nin bay guursan lahayd o maaa la adigna waxba kuma weydiisan laakiin meeshan maadaama reer kuu degan yahay adigoo weli degan tahay qayb kaa mid ay ah ku jirto biilka bixi wey marka biilka ma islaantaa iskale mise ilmaha iskale fuqahadu labada way dhaheen wey laakiin muhiimaddu islaanta biilka in la siiwa adigo ama ilmaha la siinahayaadhe ama ayadaa la siinaya ama laisku wada siinaya aday ku taalla ay fasharata allah fasharata wuxuu shardiyey allah weeye alxamla ayuu u shardiyey fi linfaaqi in la quudiyo wey haweeney biil la siiyo duuna suknaa degenaansho lama sheegin wey lama dhihin haweenayda gurina ha la dejiyo biilna ha la siiyo lama dhihin culayska ninkii lama wasa lakin waxaa la yidhi gabadhan reerkoodii iyo qaraabadii dadkeedii ay la joogtay bay la joogtaa awal buu ka soo guursaday ayadoo waxaa la rabaa biilkeedii waxay cuni lahayd wey baa la rabaa in la siiyo waxaas aad siisay hadday iyadu ay ugu kala go-ayso gurina ay ku kiraysan karto maxaa la yihahda raashinna ku gadan karto ayada u taallaa wey iyada habaysanaysa ayada wax laga bibiyeysato laakiin ninka maxaa laga rabaa inuu maxaa la yiraahdaa uu bixiyo infaaq inuu bixiyo ayaa laga rabaa fayarjicu shardu shardigu wuxuu u ila infaaq buu noqonaya infaaq u noqonaya in kunna walaat alhaml fayarjicu shardu shardigu wuxuu u ila infaaq eh, biilkii buu noqonaya walaa yarjicu ila sukna eh, eh, ila sukni deganaashadii iyo gurigiina iyo hoygiina u mahayo weeyo iska dhib yartay marka shardigaas jumalka badan daba dhacay qaar hadduu daliil ku tusay inuu u noqonaayo qaar kaas u celinaysa kuwa kalena waxaad u celinmaysid ila macnaha meesha ku jirin baad ka dhalinaysaa markaas wey macnaha meesha ku jirin yaad ka dhalinaysaa wahaakada taa waxaa la mida oo sida jumel eh, jumlo la sheegay eh, eh, jumlo la sheegay ama jumal la sheegay qaybo ka mida shardigu u noqonayay oo maxaa la yidhaahdaa loo kala saarayo loo kala duuhayaa wey low habata hadduu sugnaado ashardu shardigu hadduu ku sugnaado bidaliili munfasil dliil munfasil shardi ku sugnaaday fii bacdi اjumali jumlooyinka qaybo ka midu daliil munfasil ah ayuu shardiga ku sugnaaday mid haddan soo maray ishtiraad الطahaara fi salaa iyo ishtiraad اlqudra fi اlcibaadati kuwan soo marayn oo kale wey hakada low habata sharطu bidaliil munfasil daliil soocan oo go-an buu ku sugnaaday fii bacdi اjumal jumlooyinka qaybo ka mida wey lam yajib ma waajibahayo ihbaatuhu shardiga in la sugo fii ma shaygii weeye cadaahu maxaa la yihaha jumalkan ka soo haray wey Ah, bacdiga ka soo haray wixii ka soo haray haddii qaybo ka mida ah shardiga lagu sugo oo shardi munfasir lagu sugo in qaybo kale lagu sugo ma sugnaanayso suurtagalna maaho suurtagalna maa mana asaxayso lanno shardiga qaybtan uu shardigan munfasilka lagu sheegay unbaad u celinaysa qaybaha kale shardiga ku dhejin maysi wey haakada waxaa la mida sidii kuwii horoo kale oo la kala qaadahayaa wey low habata shardu hadduu ku sugnaa bidaliil munfasil daliil go-an weeye oo adilo kale lagu sheegay في bacض اjumل jumlooyinka qaybo ka mida lam yajib ma waajibaya ibaatuhu ibaatu shardi weeye فيma cadaahu ee jumalkaa wixii ka soo haray weeye ka qowlihi tacaalى qwl caزa wajل wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina ثaلaثa quru ayadan soo marnay wey waa isla iyadii laftii miaalinaya ilىa qowlihi tacaalى laga gaaro wabucuulatuhuna raggoodii iyo aswaajdii axaqu ayagaa u mudnaasho badan oo u mudnaasho xaqla weeye biradihina xaqu ayaga u garla wey biradihina dumarki inay soo ceshadaan weeye faina daliila daliilku qad dalla wuxuu kutusay weeye faina daliila qad dalla faina daliil daliilka hoos buu kaaga sheefaadani wuxuu yidhi wahuwa qowlu tacaala aطalaaqu marataani faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan ilaa qowli laga gaaro fain طallaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankaxa zawjan hayra ilaa intaa laga gaaro hada huwa daliilu halkaasaa lagu sheegay faina daliila dee aayadda qur-aanka ee adiladu qad dalla waa ku tusay weeye calaa ana almuraada ujeedada danta laga leeyahy wabuculatuna xaqu biraddihina waxaa weeye calى ana radda soo ceshigu fi rajciyaad wey laakiin haweeney baa'ina ah oo alaaq baa'ina lagu riday lama soo ceshado wey ayb de baainada waxaa la mida khulciga iyo hawshaas kale haweeneyda aad khulci oo dalqadda aad ka gadatay iyadana soo cesho kaagama furno wey laakiin waxaa kaaga furan markay ciddada u dhammaato haddaad rabto kabacdi doonis cusub iyo shukaansi cusub ayaad noqonaysa halkaasaad maraysaa wey ayb fayarjic marka waa u noqonahayaa wey fayarjicu waa u noqonahayaa daalika oo shardigaa wuxuu noqonahayaa oo shardiga ama damiirka oo bucuulatuhunna ku jira wuxuu u noqonahayaa ila rajciyaad buu u noqonahayaa oo ma dhahayso walmuطalaqaatu yataraba muطalaqaadki markii horeba laga hadlaayey rajciyaadkay ahaayeen oo aayadda waan khasisahaya lagaa yeeli maayo soomaana soo war midda ayada taksiiskaa lama ogola aayadda muطalaqaat rajciyaad iyo baa'inaad baa noogu wada jiro caam wey halkaa u daa wa bucuulatuhunna soomaha caamkii qaybo ka mida unbaa la sheegay ma ogiya aayadda qaybtooda waa caam wey ka leexaw fayarjicu shardu waa u noqonaya iyo damiirka wa bucuulatuhunna ku jira wuxuu unoqonaya ila rajciyaad buu unoqonaya haweeninka la soo ceshan kara ayuu unoqonaya walaa yuujiba mana waajibinahayo midkaasa walaa yuujibu daalika kaas oo inuu shardigu u noqonayo rajciyaadka takhsiisa awal alaayati aayadda awalkeeda in la khasiso a la yihahda waajibin mahayo hataa awalkeedii caam weeye oo waxaa ku wada jira waxaa la yihahda muطalaqaat iyo waxaa noogu wada jira iyo rajciyaadkii ayaa noogu wada jira wey ama caaqila ha ahaadeen ama caaqila haysan ahaanin ama eh, ha ahaato sakiira haato kuwaas ayagaa noogu wada jira aad horan soo marnay wahaa kada saasoo kale asna waxaa la mida wey jumalkiibu wada haddii jumal shardi lagu wado weli ka wada hadlayaa wahaa kada saas kale waxaa la mida idaa dakara hadduu sheego jumalan buu sheegay wey ida akra idaa dukira jumalan hadda ma suurtagelaysa lann jumalun bay la ohan laha nailfacil lakin idaa dakara ma samaysanta idaa dakara hadduu sheego kutubta shiraashi oo kalena sidaas baa ku qoran idaa dakara waadkhala baa ku qoran idaa dakara jumalan he waadkhala sharطa saasaa ku qoran idaa dakara hadduu sheego haakada waxaa kula mida oo jumalkii ka fiirsanaysaa wey oodan dhammaan u wada celinaynin idaa dakara hadduu sheego daakiru mid wax sheegaya wuxuu sheegay jumalun buu sheegay oo waa caafa waa isku cadfay weye xuruf cadfigii u isticmaala bacdahaa ee jumalkii qaybo ka mid a calaa bacdin buu ku cadfay weeye bilafdin buuna ku cadfay yaqtadii keensanahaya alwujuuba waajibnimo keensanahaya filjamiici dhammaan lafti waajibnimo keensanahaya ayuu iskula cadfay wey waxaanoo dhan jumalka meesha ku jira hal xukun oo waajib siisa maxaa inuu siiyo kale ayaa laga fahmay wey aw ykhtadi ama wax iskula cadso weeye yakhtadi lafdigu wuxuu keensanayaa alcumuuma camnimu keensanaya fi ljamiic dhammaan wuxuu keensanayaa wey cumuum buu kutusaya lafdigu wey marka hawshaa iskula cad alfaad wuxuu iskula cadfay cumuum kutusaysa kutusaysa maxaa leeya wujuubkooda iskula cadfay wey uma intaas ka bacdi hawshaa markay dhacdo lafdigu saa ahaa ayuu waxa weeye dalla wuxuu kutusay weeye addaliilu daliilku wuxuu kutusay calaa ana fii bacdiha fii bacdi اljumal wey jumlooyinka qaybo ka mida weeye E, yurid lamuusan doonin weeye alwujuba wujuub lamuusan doonin wey daakirkii wax sheegay daliil baa wuxuu kutusiyay kii jumalka sheegay oo isku cadfay cidduu rabaa ahaadee in uusan jumalka qaybo ka mida uusan wujuub ula jeedin laakiin marka hore waxaa nooga meesha aan ka fahanay inuu kurta wujuub ula jeedo kabacdi daliil baan helnay uma intaas kabacdi dalla daliil waa ku tusay calaa anna fii bacdiha fii bacdi aljumal weeye lam yurid inuusan la doonin daakirku oo isku cadfay alwujuuba wujuub lama usan doonin wey aw fii bacdiha qaybo ayada ka mid a laysa cala alcumuum cumuum lamausan doonin wey marka hore inu cumuum lawada la doonayan moodaynay laakiin daliil baa wuxuuna tusay inuusan cumuum la doonaynin buu na tusay wey lam yajib u marka ma waajiba hadday saas tahay oo daliil aad heshay jumalkii wujuubka la wada moodahayay cumuumka la wada moodahaya daliil haddaad heshay kala saarahaya oo waajibinimadii qayb ku daynahaya qaybna ka saarahaya cumuumkii qayb ku daynahaya qaybna ka saaraya haddaad hesho waxaa weeye waa inaad saas wax u kala maamusho tii wujuubkana meesheeda ku da tii laga saarayna ka saar tii cumuumka meesha maxaa la yidhi cumuumka tusay meesheeda u da intii kalena ka khasiso ka saar lam yejib ma waajibahaya buu ku yidhi xamluhu inuu ku xambaaro daakirku inuu ku xambaaro oo ku socodsiiyo lam yejib kuma waajibahayo weeye daakirka ciddii wax sheegtay xamluhu ku ambaaridda fii bacdi uu ku ambaaro ah, marka xamluhu hadda lafdiga isaga kutubtiisa kale shiiraasi lam yajib ilxamlu buu leeyahay uu ka goynaya damiirka way saasaana fiican damiirka in laga gooyo ayaa fiican lam yajib ma waajibaya ah, ah, maxaa leeya xamlu wey ku xambaariddu fi lbaaqi inta soo hartay lagu xambaaro calaa gayri اlwujuubi wujuubka waxaan in lagu xambaaro oo dhihi maysid weeye haddaad tiraahdo jumladii qaybo ka mid aha waxaan daliilu hela inaysan waajib ahayn he midda kalena wujuubkan waan ka saaray dhihi maysido lannu midda kale maxaad ku saaraysaa jumalkan uu wada maaa l daakirku sheegay ama ilaahay sheegay ama rasuulku sheegay ama qof bini aadan aad ka maqashay waxaa weeye qayb ka mid ah waxaad ogaatay oo daliil ku heshay inaan loola jeedin wujuub dhihi maysid haa qariinadan waxay i tustay kurtigood aan wujuub inaan loola jeedin waxdaa baatilo ma soconayso kii daliilku ku tusay inaan wujuub loola jeedin baad meesha ka saaraysaa midda kalena daahirkeedi baad ku daynaysa inay wujuub tahay baad ku daynaysaa warka ma la fahmo sida wax loo dhiraanidiye ma la fahmo midda daliilka uu kutusay aad ka saaraysaa wujuubka inta kalena waad u daynaysaa wujuubkaad baaqi uga dhigaysaa marka lam yajib kuma waajibayo weeye daakir ku waajibaya xamluhu bacdigii inuu ku xambaaro fi inta soo hartay calaa hayri lwujuub wujuub waxaan ku xambaaro oo sunanimo iyo maxaa la yidhaahdaa tii kale meeshu marsiiyo marsiiyo inuu ku xambaaro ma bannaanow walaa calaa hayri lcumuum cumuum waxaan ku xambaarana ma bannaanow lannu cumuumka iyo wujuubka waxaad uga saari kartaa bidaliil bas so warka maanaan fahmin lanno wuxuu ku yihi marka hore wahakada idaa dakara jumala wacadfa bacda calىa bacdin bilafdi yaqtadi اlwujuub fi اljamiic aw yaqtadi اlcumuuma fi اljamiic buu ku yihi jamiicii wujuubkii ku tusay iyo cumuumkii uu ku tusay oo daahirka ahaa ayaad waxaad heshay hee uma dalla daliilun buu ku yidhi daliil baad hesha intaa un baad daliil ku saari kartaa intii kale awa jumalkii waxay baaqi ku ahaanaysaa hee wujuubku ay baaqi ku ahaanaysaa iyo cumuumku ay baaqi ku ahaanaysaa cumuumku ay baaqi ku ahaanaysaa tusaale ku cadaan doontaa tusaalead ku fahmi doontaa walaa wuxuu ku yidhi eh, calaa hayr اlcumuum cumuum waxaan hayna ku xambaari maaye cumuumka mid kale u daynayaw wadalika taa waxaa weeye midla qowlihi tacaala oo kale weeye alla uu yidhi kuluu cuna min amarihi macnaha zuruucdii iyo beerihii laga soo hadlayay cuna baa leeyahy idaa asmara markuu mireeyo miro dhalo wa aatuu keena weeye xaqahu xaqiisiina keena xaqaas muxuu yahay baa la isku hayaa mase ka waajibaha ma xagga maalintaas xoogaa masaakiintood quudisaa adigu tafaasiirta halkaa ugu noqo yowma xasaadi maalinta goosashadiisa beerta la goosanaya xaqiisa bixiyaa layidhi ayib aayadda qur-aanka marka u fiirsaso ee wadaadku u fasiri doono waxay hadda meesha ka muuqato kulu min amarihi mirihiisi min amarihi miraha un qaybo ka wey kulu cuna waa waajib wey min amarihi min bacdi imaar bay markaa noqonaysaa idaa amara waaatuu xaqahu halkan waa wujuub kale sooma jeedi kulu marka wujuub bay ahay waaatuu xaqahuna waa wujuub kalow labadaa waajib baa la sheegay labadaa waajib ayaa la sheegay labadaa waajiboo la sheega midbaa waxaa daliil loo heli doonaa inaan wujuub loola jeedin haddii kaas aan wujuub loola jeedin la helay kii kalena ma odhanaysa haa kurtigood waxaan dhahayaa hee wujuub loolama jeedo meeshaa ka tuuraya maya wey midkaa daliil u heshay inaan wujuub loola jeedin ku dhaqan midka kalena hee wujuubkiisu baaqi ku ahaanaya soo warcad ma ha marka waa hal aayad hee oo laba waajib ku soo wada arooreen oo mid daliil loo helay inaan waajib loola jeedin kaa sidiisa sunanimo w loola jeeda koo dhaqmaynaa w kan kale soo maaha waajibku baaqi ku ahaanayo marka waa inaad hawsha la socoto wey oodan kurtooda haisku xaabqaadi wey wuxuu ku yidhi faamara wuu amray wey faamara bilakli waitaa'i ilxaq buu amra alle ah, faamara alla wuxuu amray ee bilakli oo maxaa leeyahy kulu baa la yidhi wey aye waitaa'i ilxaqi xaqna la yimaado maxaa la yidhi waaatu xaqahu wey lama amar baa meesha ku jirta sooma jeedi walaklu cunitaankuna laa yajibu ma waajibahayo amarkaa asaga oo kuluna la yidhi adilan waxaan u helnay inuusan waajib ahayn ama iska kaadhadhami ama aday kuu taallaaw amrulibaaxa loola jeedaaw waliitaau inaad xaqi bixisana waliitaa icaa inaad xaqi la timaadoo bixisana waajibun wey soma jee labadi waajib waa la kala duwan wey ayib walaklu haddana cunitaanku caamun waa guda ballaaran yahay weeye caam weeye fi lqaliili wاlkaiir wey kulu baa lagu yirie waxaad cunayso inay noqoto hal kiilo iyo inay toban kiilo noqoto iyo midna lama sheegin wey waa caam waa guda ballaaran yahay ayib haye waliitaau iitaaguna iyo laimaashaduna khaasun waa khaas wey khaas wey oo muxuu khaas ku yahay fii khamsati awsiqu khaas ku yahay wax wax laga bixinaayo oo masaakiin waaatu xaqahu lagu leeyay yowma xasaadihi waa inuu shan ritir rad gaaro wey laakiin xoogaa sabuulaha guriga kaaga baxay dayrkiisa hee ma aha waxa lagu leeyahy waaatu xaqahu yowma xasaadi lagu leeyahy maaha soo ma jeedi sida loo kala saaray hawsha waa la kala saaray wey hawsha waa la kala dhigdhigay wey hawsha waa la kala waay kutusaysaa qofka maxaa la yidhaha usuul fiqiga uusan u baxsanayn oo haddana qur-aanka fasirahaya mushkilada haysatay kutusaysaa mushkilada haysata inay mushkilo weyn ay haysato ay kutusaysaa lanno qur'aanku waa asl axkaam meesha laga qaadanayo alxalaal walxaraam meesha laga qur-aanka wey qur-aanka marka waxaa la rabaa si aad u fahanto wasaa'ishii lagu fahmi lahaa oo luuqadii ka mid tahay oo sabab nusuulkii ka mid yahay oo usuul fiqigii ka mid yahay howlaha iyaga waxaa la rabaa hee inaad aad aad maxaa le ilmaam u leedahay oo la socto o udhug leedahay ayaa la rabaa tayb Eh, haddii kale de wuxuu noqonhayaa tafsiirku wuxuu noqonaya tafsiir un wadaad laga maqlay la isagana celiyey buu noqon hayaa an sida hadda wadaadka tafaasiirta soomaalida u badan tahay soomaalidu qaabka u badan tahay waxaa weeye wadaad inuu inta laga maqlo aayadda laqbada la isi saaro wa aatu xaqa yowma xasaadi maalinta goose xaqiisa la imaada ee eh, kabacdi saa looga socdo ah, laakiin maxaa laga wadaa xaqa maxaa laga wadaa ma waajiba ma sunna hoos in loogu dego howlaha iyaga ah baa maxaa la yidhaahda la rabaa in qur-aanka laga qaato marka wuxuu kuri waliitaau khaasun weeye itaaguna waa khaas muxuu khaas ku yahay fii khamsata awsuq buu khaas ku yahay wey famaa qaama wuxuu istaagay hadduu kuu kala sharciyo la fiirso famaa qaama u fiirso famaa qaama daliilu daliilku wuxuu ku istaagay calayhi dushiisa oo muxuu yahay wixii daliil loo helay inaan waajib loola jeedin inaan cumuum loola jeedin hee waxaa waa la saarhayaa wey famaa qaama daliilu calayhi wixii daliil dushiisa ku istaagay kharaja wuu ka baxayaa min alafdi lafdiga waa ka baxaya lafdiga wujuubka waa ka baxaya lafdiga cumuumka waa ka baxaya wixii daliil loo helay cumuumka waa laga saari wujuubkana waa laga saari wey ayib marka hadda lafdigii ahaa kulu waajibku waa laga saaray wey waajibnadu waa laga saaray wey famaa qaama daliilu calayhi kharaja waa ka baxaya min alafdi lafdiga waa ka baxaya wa baqiya baaqi buu ku noqonahaya albaaqi inta soo hartayna calaa daahirihi daahirkiisa oo ah alwujuub daahirku muxuu ahaa amar muxuu keeni jira aahir muxuu ku yahay alwujuub soo maa wujuubki baaqilkuna marka waaatu xaqahu maxaa la yidhaahdaa wujuubkiisi uu baaqi ku noqonayaa laakiin dhinac markii laga eego waxaa weeye kuluudii cumuumkii ku jiray oo kale kuma jira waa khaas kuluud meel bay maxaa layidhah ka wada socdaan oo agga wujuubkay ka wada socdeen xagga cumuumkana waa ka wada socon lahayn ila kuluud maxaa ku jira cumuum baa ku jiray soo ma ahayn fi lqaliil walkatiir baa ku jiray soo maaha marka middan laakiin hadda waxa wey wujuubku baaqi wuxuu ku noqonayaa in lala yimaado laakiin dhinac marka laga yeero waa khaas soo caamka uu ka baxay oo muxuu yahay khamsatu awsuq buu baaqi ku noqonaya khamsatu awsuq ayuu baaqi buu ku noqonaya famaa qaama daliilu calayh wixii daliil istaagay oo sida maxaa leeyahay kulu oo kale daliil laga saaray wujuubkii sida maxaa la yidhaahdaa aatu xaqahu oo kale cumuum aan loola jeedin waxaa weeye kharaja waa ka baxaya min alafdi waa ka baxaya waa baqiyo baaqi buna ku noqonaya albaaqi inta soo hartay calaa aahiri calaa daahiri اlwujuub ayay baaqi ku noqonhaya ayb iska dhib yarta faslu wakadaa waxaa la mida buu yidhi wahaakadaa waxaa kuwaas la mida buu ku yidhi alfaadano aad bay muhiima taha wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo haddii xadiis ama aayad qur'aana laba lafti la isku xidhiiriyo oo mid xukun la siiyo e kii kalena laga aamuso maxaa xal ah ma dhahaysaa kii la sheegay xukunkiisan kana kala mid dhigahaya waan ku dhejinaya mid walba wuxuu u bahanya inaad gooni u daraasiiso u fiirso hawlaha ah, ragga aad u qodqodo waxaa ku fiican daqiiq ilciid raxmatullahi calayh wahaakada waxaa la miday buu ku yidhi kullu shay-ayni laba shay oo qurina la xariiriyey laysku dhejiyey baynahumaa fi lafdi lafdigaa laysku xiriiriyey qurina waa laysku xiriiriyo waa laysku dhejiyey fi lafdi baa layskula xiriiriyey uma intaas kabacdina habata waa sugnaada liaxadimaa midkoodba waxaa u sugnaaday xukmun baa u sugnaaday bilijmaac ijmac baa xukun lagu siiye waxa la lafdigan labadan lafdiga isku dhegan mid ka mida xukunkiisa ijmac buu noqday xukun baa la siiye haye lam yeji ma waajibaye buu ku yidhi an yusbata in loo sugo daalika alxukm xukunka asaga oo lagu ijmaacay lilaakar kan kale usugay dhihi maysid kan kale waa isku qaban karnaa adilaan raadinaynaa nusuus baan baaraynaa midkan lagu ijmaacay xukun ijmaac aan siinayna ama xalaal ha noqde ama xaraan ama ibaax ha noqde xaggow tir ama karaahe xaggow tuur midka kale ma dhahaysa kan isku ijmaacaan ku dhejinaya mayo waa in la baaro oo laga baaraan dego ayuu baahan yahay ayib wahaakada kulu shay-ayni qurina la xiriiriye baynahumaa fi lafdi baa laisku xiriyo waa laisku dhejiyo hal meel baa lagu wada sheegay wey uma habata waa sugnaaday liaxadihima wax u sugnaaday xukmun baa u sugnaaday bilijmaaci khilaafba kama jiraba lam yajib ma waajibahayo an yuhbata in loo sugo daalika alxukm xukunka lagu ijmaacay lilaakhari midka kale in loo sugo ma waajibaysa we hawshaana ma asaxayso waa laga niqaashi waan la baari oo ima dhihi kartid weeye war labadan labadan shay lo iskuma lafdigasoo kuma wada xiriiraan haa mid ka mida soo kumaanaan ijmaacin inuu xukunkiisu maal xukunka uu leeyahay ani aduma isku waafaqsanna ha hadde kan kalena istisxaab baan ku samaynaya waa ku dhejinaya asaguna ijmac xukunkaasaan siinaya hada baatil wey mana soconaysa warkaa lagaa yeeli maayo ayib min ayri lafdin min ayri lafdin ayadoon lafdi leelin muxuu ku yidhi macna min ayri lafdi waxay ku xihan tahay weeye lam yajib ma waajibaysa an yusbata dalika alxukmu lilaakhiri lilaakhar midkan in loo sugo ma waajibayso mana banaana min hayri lafdin lafdi ayadoon leelin lafdigu muxuu yahay lafti kutusaya daliil kutusaya oo nuطقia ah. lafta hadda huna waxaa laga wadaa annuطq baa laga wadaa allafdu huna bimacnaa intabi huna allafdu waxaa laga wadaa annuطqu min gayri lafظin daliil kutusahaya alkitaab iyo sunno wuxuu raba ha noqdee ma dhahayse ijmaacii baan waafajinahaya ma dhahayse warka mana banaa waa inaad hesho lafdi daliil nuطqia oo kutusaya waa inaad hesho kaasoo yuujibu waajibinahaya ataswiyata sinaan weeye baynahumaa labadooda wey labadii maxaa la yihahda isku xiriirtay midka lagu ijmaaciyo midka kale waa inuu kutuso daliil kutusayo waa inaad hesho oo nuطqiya oo min alkitaab wasunna ah oo kule labadoodu waa isku mid xukunkaasa labada siinaya waa inaad hesho wey haddii kale kaa socon maysa wey aw ama maahna cilatan waa inaad hesho weye ciladaasoo tuujibu waajibinaysaa hee aljamca in la jamciyo baynahuma qiyaas ah, kii hore maxaan ku idhi kii hore wuxuu ahaa muxuu ku yihi min hayri lafdin ee nuطqi baan ku nihi min alkitaabi wasunna wey oo eh, maxaa le yujibu taswiyata baynahuma aw cilatin aw cilo weyna cilal xaggee lagu sugaa qiyaas wey marka axkaamtu labadan ubay ku sugantaa alakaam inaba tahbuthe binudqi aw alcilow labadaas kusuganta alqiyaas labadaas ku dalil adilo kaloo meel kale laga keeno ma jirto adilo kaloo meelo kale laga keeno sheekhow ma jirto wey tayib ma jirto adilo kale ma jirto aw cilatin tuujibu aljamca baynahumaa labadaa la isku xiriiriyey xukunka wada siinaysa waxaa weye waa inaad hesho ima adilo waa inaad hesho nudqiya lafdi waa inaad hesho nudqiya min alkitaab wasunna aw cilo waa inaad hesho wax kale ma jiraan haddii kale midka ijma lagu ijmaacana xukunkiisaasaanu qaadanayna kan kalena xukunkiisa kalaan raadinayno baaraynaa wa min asxaabina asxaabtanada culmadannada waxaa ka mida buu yidhi man dulbaa ka mida culama ka mida qaala yidhi idaa habata hadduu sugnaado liaxadihima mid ayaga ka mida xukman hadduu u sugnaado habata waa u sugnaayo liqariinihi kii asagoo ku lamaanaana milahu asagoo kale u sugnaanahayo ah, wadaaddaa waxay ku dheheen iyo shaaficiyada ka mida waxaa weeye wahuwa soo ma jeed wahuwa almusani soo ma jeed wakada abu yuusuf min alxanafiya soo ma jeed wadaaddaa waxay dhaheen weeye mar haddii laba shay oo la isku lamaanayey mid ka mida xukun aan u ku ijmaacnay kan kalena waa ku dhajinaynaa hawsha ma kala haraan ma kala haraan wadaadaa yiri laakiin shilaasi ma yeelin waana sax inaan la yeelin baa sax wey hada saxiix min asaabina man baa kami culama kamida qaaliya idaa abata hadduu sugnaaday liaxadihima xukmun abata xukunka waa u sugnaanaya liqariinihi kii ku dheganaay wey abata liqariinihi milahu xukunkaas waa u sugnaanaya wahada ayru saxiix warkaa isaga ayru saxiix mid fayow kayrkiis weeye waana war maxaa l laga xoog badan yahay oo daciifa wey maxaa dhacay shiraaziw liana alxukma buu ku yeeray xukunka aladii xukunkaa abata u sugnaaday liaxadihima midkood xukunka u sugnaaday abata wuxuu ku sugnaaday bidaliilin buu ku sugnaaday yakusuhu maxaa l ka khaas maxaa la yihahdaa min lafdin aw ijmac bilafdi asaga ku khaasa bilafdin abata bilafdin yakusu asaga khaasku ku sugnaaday wey oo min lafdin ay nuqi a wey nuqi lafdiga hadda waa nuqi la soco aayad quraan iyo xadiis buu ku sugnaaday aw ijmaacin ijmac buu ku sugnaaday war midkan xukunka u sugnaaday ama ijmaac baan ku sugnay ama lafdi baan ku sugnay nudqi iyo baan ku sugnay wey wadaalika kaa asaga oo nudqiga oo lafdiga ah ama ijmaaca ah hayru mawjuudin waa mid jooga hayrkiis wey lagamana helahayo fil aakhari midka kale wey midka kale miyaad haysaa wey midkan waan garanay xukunka waxaan ku siinay imaa lafdi min alkitaabi wasunna wa imaa ijmac baan xukunkan ugu dhejinay wey xagga kaa u tuur fahani midka kale ma haysaa weeye lafdi iyo ijmaac ma haysaa ma hayo weeye laakiin waxaan rabaa kaa inaan ka daba tuuri kaa diidnay isbaaran dhex wada dhigayna derbi aan dhex wada ka dhisaynaa in layska daba tuuro kaa diidnay mana yeelayno wey wadaadadaa yidhi waa layska daba tuuraya musani iyo abu yuusufna warkoodii maanaan yeelin hada wa saxiixu wadalika ka asaga hayru mawjuud wey fi laakhari midka kale wey oo falaa tajibu ma waajibayso manaa wadalika hayru mawjuud weeye hayru mawjuud macnaha lafdi iyo ijmac midna kuma haysi kan kale wey fi laakhari mid kale kuma haysi oo falaa tajibu ma waajibayso ataswiyatu labadoo in la simo weeye baynahumaa labadaas laisku xiriyey inaad ku siinto xukunkii ilaa bicilatin cilo inaad ku keento moon qiyaas inaad marto ah, waa inaad qiyaas marto oo tiraahdo ciladaasaa ka dhexaysa kaasaa ka dhexaysa oo isugu geynaya markaasa maxay halkaa iska waafajinahaya marka falaa tajib taswiyatu baynahuma labadooda in la soo ma waajibaysa weeye oo taswiyatu fi lxukm weye xukun lagu simo ilaa bicilatin cilat alqiyaas inaad marta ma ogiye ciladaasoo tajmacu jamcinaysa baynahumaa labadooda isugu kaa jamcinaysa haddaad cilo u hesho waa kaa ogolnaya cilo isku waafaji wey haddii kale soo maaha waa inaad daliil hesho min alkitaabi wasunna oo lafdi iyo nudqi waa inaad hesho wey ama maxaa la yidhaha labadaa in haddaad weydo oo cillo aad ku jamcisana aad weydo nudqi iyo lafdina aad weydo waxaa wey ma bannaana inaad tiraada kii kaloo kalean kala mid dhigahaya waa iska daba tuurahaya midka horean ku ijmaacnay kanna waa ka dabageynahaya haadaa laa yajuus wey ma bannaano weeye marka sidaa uu shiraasi maray ayaa saxiixa wey lakin masle inu khilaaf ku jeego uu ku sheegay weeye adaa bilahi towfiiq sal allah wasalam cala nabiyina moxamed wcala alihi w asxaabihi ajmaciin